الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaa inoogu dembeeyey qaacidada labayo tobnaad laa budda min altaraadi fi cuquudi اlmucaawadaati wاtabarucaati wاlfusuuq الاkhtiyaariya lagama maarmaan inay tahay in la ysaga raali noqdo cuquudda bimacnaa waxyaalaha la guntaayo ee iibabka iyo ashyaada markaa la midka ah in laysaga raali noqdaa inay lagama maarmaanta caqdi waa shay la guntaayo marka iibku wuxuu ka dhigan yahay ridista la ridayaa sidii wax la guntay oo kale waa tashbiih macnawiyi bilxisiy shaygii macnawiga ahaa ayaa waxaa lagu shabahayaa sidii shay xisiya ah. shaygii la arkaayay guntintiisa <clears throat> ayaa lagu shabahaya wtabarucaati wlfusuq اlاkhtiyaariya cuquudda tabaruca waxa ku saabsan tabarucaadka waa wuxuu ruuxu bixinaayo ama waqfaayo ama uu dardaarmayo ashyaada la midka iyadana waxaa lagama maarmaan u ah in la ysaga raali noqo walfusuuq alikhtiyaariya waa faskiyada yacni marka caqdi la fasakhaayo oo la gurinaayo oo doorasho loo nisbeeyey iyagana waa in la ysaga raali noqo waxyaalaha tabarucaadkaasaynu tilmaanay waxa soo gelaya hibada wax la bixiyo waqfista wax la waqfo wasiyada iyo dardaarankii ashyaada la midka marka iyaguna waxay u baahan yihiin taraadi qaala allahu tacaala fain tibna lakum can shayin minhu nafsa fakuluuhu hanii'a mari'a ilahay waxa uu sheegay dumarkii meherkoodii haddii wax ka mid ah ay raalli ahaansho idinku daayaan iyagoo xagga naftooda ay raalli ka yihiin cafinta ay idinka cafinayaan ama idin daynayaan fakuluhu cuna an marii'a marka waxaa lagu xidhay tibu nafs naftoodii oo raalli ku ah oo ku san niyaddoodu ku san tahay inay bixiyaan marka shardintaa la shardiyey in nafahoodu raalli ku yihiin waxay tilmaamaysaa waxyaalaha hibooyinka iyo waxa la bixinaayo inay shardi u tahay taraadiga ama isaga raalli noqosho darafka kalena inay aqbalaan waa raalli ku yihiin marka taasi caqdi tabaruca ah buu ku saabsanaa waa hibo cuquudda kale tabarucaadkuna waa la mid oo iyaguna xukunkaasoo kale ayay qaadanaya inay shardi tahay taraadigu ama in laysaga isaga faskiga marka wax la fasakhaayo iyadana waxaa lagama maarmaan u ah in laysaga ysaga oo faskigu waxa uu sheegayaa dee xukum shay in sidii hore laga bedelaayo wax markii hore ruuxan markaa xalaal u noqday inuu ku tasarufo ama ku takrifalo ama uu ku istimtaaco xalaal u noqday ayaa marka dambena yani marka iska bedelaya xukunkiisa markaa raalli ahaanshay ku xidhanta haddaba faskiyada wuxuu ku xidhay sheikhu alikhtiyaariya wuxuu ka ixtiraazayaa faskiga ikraaha ku dhacaya oo ruuxii lagu dirqiyey marka asalka caamka waxaa laga reebaya laga istisnoonayaa baa la yidhi waxyaalaha qofka loogu dirqiyo yani xaq lagu dirqiyo alikraah bilxaq waayo ikraahi wuxuu noqon karaa qofka la dirqinaayo ikraahun bibail wa ikraahun bixaq labadaa nooc ayuu kala noqon karaa ikraahun bixaq wuxuu noqonayaa ruux baa xaq baa lagu leeyahay cid baa xuquuqa ku leedahay xuquuqdii buu markaa bixin waayey khasab baa lagaga jara si xuquuqdaa looga bixiyo wax uu leeyahay baa markaysaga la iibinaya lagu dirqinayaa iibkiis si looga jaro yacni hebel xaqa uu ku leeyahay ama xoolaha uu ku leeyahay marka taasi wuxuu noqonaya ikrah bixaq marka alikhtiyaariya ixtiraaskaas ayaa lagu bixiyey wixii qofka xaq loogu dirqinaayo iyaga inuu raalli ku yahay wixii xaq loogu dirqinaayo sharti ma ah ibtaal yani caqdi la burinaayo yani wakadalika xagga nikaaxa ama guurka haddii ninkii lagu dirqinaayo iyadana saa si la aag yani furitaan ay ikraha gaadho yani shardi maaha inuu ruuxu raalli ku yahay ninkaasi inuu raalli ku yahay shardi maaha alqaacidatu ahaalisatu cashra qaacidada saddex iyo tobnaad altilaafu yastawi fihi lmutacamidu wاljahilu wاnnaasi alitlaafu baabi-inta wax la baabi'iyo yastawi fiihi waxaa ku siman almutacamidu kii u bareeray iyo waljaahilu kii aan garanayna jaahilka ahaa iyo wannaasi kii ilaawey wahada shaamilu liitlaafi nufuusi lmuxtarama taasi waxay caam ku too gaadhaysaa nafaha sharcigu dhowray ou xurmo u yeedhay baabi'inta la baabi'inaayo iyo walamwaali xoolaha baabi'inta la baabi'inaayo walxuquuqi iyo xuquuqda baabi'inta la baabi'inayo faman atlafa shayئa min dalika bigayri xaqin kii baabi'iya shay taas ka mid ah xaqdarro xaaluu ku dheehan yahay baabi'iya fa huwa madmuun waxa uu yahay wax la qaandhabaya ayuu noqonaya sawaan kaana mutacamidan aw jaahilan aw naasiyan waxay isku mid ah ahaayay kan baabi'iyey mid u bareeray ama ahaayey midaan garanaynin ama ahaayey mid waxa weeye ilowsan yacni xaalad kastaba ha ahaato siduu ku baabi'iyey mar hadduu baabi'iyey waxa waa inuu qaandhaba sheekhu waxa uu tilmaamaya raximah اllah ruuxii wixii uu itilaafiyo ama baabi'iyo ha ahaato naf uu dilay ama ha ahaato xoolo uu yani markaa baabi'iyey ama ha ahaato xuquuq kale waa mid ay tahay inuu qaandhaw xagga qaandhowgana kuma kala duwana inuu u bareeday iyo inaan u bareerin inuu cilmi u lahaa iyo inaan u ahayn inuu ilaaway iyo inuu xasuusnaa ashyaadaasi farqi kuma kale ashyaadaasi waxay ku kala duwanaan kartaa xagga dembiga qofku inuu ku dambaabo akhire lagu ciqaabayo xuquuqdan aanay farqiga kala lahaynna waa xuquuqda makhluuqa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdaan xataa xuquuqda ilaahay wax ka mida ah waa soo geliya lakin sida saxiixa ah waa xuquuqda makhluuqa waayo xuquuqda makhluuqa waa la adkeeyaa si aan loo adkeyn yani xuquuqda ilahay yani xagga in qofka loo qabanaayo hadduu ilowsan yahay iyo hadduu markaysa markaa mukhti yahay si aan jihada looga adkayn xuquuqda ilaahay ayaa xuquuqda makhluuqa looga adkaya waxaa laga qaadanayaa in qaandhowga aynay farqi ku kala lahayn inuu u badrheeray iyo inaan u badrheeyin hadalku ilaahay uu yihi wma kana limuؤmini an yaqtula muؤmina ila khaطأa wman qatla muؤmina khaطأa fataxriiru raqabaة muؤminaة wadiyaة muslamaة ilى ahlihi ila an yaصadaquu ayadda waxaa laga daliishanayaa qof muumina haddii kama loo dilo waxaa ka waajibaya laba shay kow waxaa ka waajibaya kafaaro kafaara ka waajibaysa kafaaradaasoo ah kafaara gud oo ah qoor in la xoreeyo yani qof addoon ahaa in la xoreeyo xor laga yeelo hadda addoommo markaa xaggeena ma jiraan an dadku axraar laakiin waagii hore waxaa jiri jiray dad addoommo ah oo la leeyahay baa jiri jiray oo la iibsado oo la bixiyo oo la yska dhaxlo ayaa jiray marka kuwa caynkaas oo kale ah in la xoreeyo ayaa kafaara gudka hore la sheegay haddii kalena bedel bay leedahay aayadda lafteeda lagu sheegay almuhim shayga labaad ee ka waajibayaa wuxuu yahay waadiyo ama mag la siiyo ciddii markaa qaraabadiisa ahayd marka iyadoo dilku kama u dhacay oo aanu bareer u dhicin ayaa mag iyo kafaaro labadaba laga waajibiyey marka waxaa laga qaadanayaa inuu khata shaygaasi u dhacay oo kama u dhacay inaynay qaandhowgii baajinin taasi nafahay ku saabsan tahay xoolaha in la qaandhabayaana iyaduna waa la mid oo waxay noqonaysaa iyadana in la qaano kam aba arrinkan iiga dhacay kama uu dembigii unbuu kaa ridayaa laakiin damaankii kaama ridaayo saas aawadee farqi ma kala lahaa ruuxa markaas sameeyey inuu caqli leeyahay inaanu lahayn ruuxii majnuunkaayo waa allah weynadii hore usoo sheegnay hadduu marka isagaa yani wax dhimo oo cid ama uu dilo ama xoola u baabi'iyo burburiyo waxay tahay in la qaana ruuxani waa yahay waa marfuuc lqalam damaankii iyo qaandhowdu kuma baaqan yani dembigii baa ka baaqanaya oo muaahad ruuxani ma aha oo kuma dembay laakiin qaandhowgii sidii buu markaa u baaqayay marka waa saas abwaabta waxaa kaloo soo gelaya xoolaha laftooda waxaa jira waqtiyada qaarkood baa waxay geystaan laqaandhabaa markaana waa marka tacaddi ka iman karo oo la odhan karo ruuxan baa tafriid ama tacaddi la yimi markaa xaalka la qaandhabayo iyaduna marka asalkan waa soo gudagelaysa laakiin waxaa u haaliba xoolaha waxay geystaan inay ka kac yihiin alcajmaau jarxuha jubaar ma yeedhaanku waxay geystaan ama dhaawacaan waa ka kac laakiin axwaasha qaarkood laga reebaya sida markaysa markaa wuu hogaaminayay marka cid isagoo ka baydhin karu ka baydhin waayey markaasaa ciddii ay sidii wax ku yeeleen waxaa la odhanayaa tacaddi baad la timi waa inaad markaysagaa qaan dhowdaa u geysto waa saas alitilaafu baabi'inta wax la baabi'iyaa yastawi fiihi waxaa ka siman ku siman gudihiisa almutacamidu ka badrheedhay waljaahilu kii aan cilmiga lahayna garanaynin iyo wannaasi kii ilowsanaa waa ku siman yihi wahadaa shaamilun taasi waxay gaadhaysaa oo caam ku tahay liitlaafi nufuusi lmuxtarama nafaha sharcigu xurmada u yeelay baabi'inta la baabi'inaayo waalamwaali iyo xoolaha baabi'inta la baabi'inaayo waalxuquuqi iyo xuquuqda baabi'inta la baabi'inaayo yani xaq cidileed faman atlafa shaya min dalik ka baabi'iya shay taas ka mida bigayri xaqin xaq daro ku baabiya fa huwa madmuun waxaasuu baabi'iyey wuxuu noqonayaa wuxuu qaan dhaqo sawaءn kana mutacamidan aw jaahilan aw naasiyan waxay isku mid ah ahaaya mid u bareedhay ama ahaaya midaan garanayn ama ahaaya mid ilowsan farqi ma kala laha ashyaadaasi waxay ku kala duwanaanaysaa xagga dembiga xagga damaanka iyo qaandhawa kuma kala duwanaanayso alqaacida alraabicatu cashra qaacidada afariyo tobnaad altalafu fi yadi اlamiini gayru madmuun atalafu baaba-a yani wax baaba xoolo baaba-aan oo fii yadi اlamiini ruux aamina gacantii ku baaba-aan gayru madmuunin waa midaan la qaandhabayn waa goorma markaan la qaandhabaynin idaa lam yatacadda aw yufari waa haddii aanu xadgudbin ama ka gaabin wax yidhaahdo aanu la iman atafriiط aanu la iman ilaalintii loo baahnaa oo kale hadduu ilaalin waayo oo siday ahayd inuu u dhawro u dhowri waayo ama uu tacaddi kale la yimaado waxay noqonaysaa markaas inuu qaano wa fii yaddi الظaalimi madmuun muطlaqan talafka xoolo baaba-aan oo gacan ruux daalima ay ku baaba-aan ruux xadgudbay gacantii madmuun waa mid la qaandhabaayo muطlaqan xaal la iطlaaqo aan la kala farqin waxaan loo kala eegaynin inuu markaa tacaddi la yimi dheeraad ah iyo in kale iyo inuu tafriiq la yimiyo iyo in kale waayo marka horea inuu xoolahan hayaa ay ahayd ama qaataa dulmi ay ahayd saas aawadeed waa inuu mar mari layba qaandhaba aw yuqaalu ama waxaa la odhanayaa ma tarataba cala alma'duuni fiihi waxay ka dhashay cala alma'duuni fiihi kii la fasaxay wixii ka dhashay fahuwa kayru madmuun waa midaan la qaandhigin waalcaksu bilcaksi sidaa lidkeeduna waxay ku sugan tahay xukunka lidkiis oo wax aan la fasixin wixii ka dhashaa waa mid la qaandhigaa sheekhu waxau inoo tilmaamaya raximah haddii ruux aamina xoolo lagu aamino amaanaa loo dhiibay amaanadaa ihay ammaanadii amaanadii maqaadirun baaba u timiyo dee ruuxu isagoo ilaalintii loo baahnaa inuu ilaaliyo ilaaliyey oo xirsulmisli xoolihii geliyey waxaas oo kale meesha lagu xafido ee lagu dhawro ayuu gashay dabeedna tuug baa soo dhacay yani xoolihii waa qaatay isaguna wax ka gaabin la yidhahdo kuma sameyn hal xoolahaasoo kale meesha lagu xafidu ku xafida amaba dad baa gurigii qabsaday yacni markaa waa gubteen wixiisii bay la gubteen ma qaandhabaayo waayo ruuxani wuxuu ahaa ruux samafalay ma cala lmuxsiniina min sabiil cidda samafalaysana waddo lagu markaa dambaajiyo ama qaandhow lagu saaraa ma ji ma jirto wax tacaddi la yidhahdo uu la yimina ma jiro waxaa la mida ruuxu waa shaqaale ama waa wakiil maqaadirta aynu tilmaano kala ku timi wax ka gaabin la yidhaahdo uu la yimi ama tacaddi la yidhahdo uu la yimina ma jirto ma qaanida qaandhowle wax la yidhahda ma saar waayo mar hadduu isagu oo arrinkaa ixsaan iyo samafal u sameeyey ama arrin ma'duun oo mubaaxaba uu yahay walow ujraba ha ku qaadanaya sida ajiirkaas oo kale ruuxa shaqaalaha wax ma'duuna oo fasaxan buu sameynayey marka maa tarataba cala lma'duuni fahuwa ma'duun fahuwa hayru maqbuul wixii ka dhasha wax ma'duuna wuxuu noqonayaa mid aan la qaandhigin saasuu noqonaya hadduu laakiin ruuxu daalim yahay oo xooluu boobay waa kaasib Ah. ama waa khaaino ammaanadii buu khiyaameeyey dabeed wuxuu boobay ama khiyaameeyey macalfan calfan dabbaaba ku yimi wixii waa gubteen waana ilaashe waxaa la odhanaya ilaaba illaa waa inaad qaandhowda waayo marka hore idni umaad haysanin hoolahan inaad markaa qaadato mar haddaan idan marka horeba jirin oo marka hore aad si tacaddiya kugu soo galeen aada ahayd yadun mutacaddiya gacan xadgudubtay allo waxay ka dhashaa waa madmuun qaandhowgeedii waa lagu leeyahay ee xoolaha iska bixi saasaa lagu arka sidaas ayaa lagu odhanaya asbaabta damaankana culamada waxay ku sheegaan saddex nooc alyad lmutacadiya saddex sababood baa qaandhow buu ku yimaadaa gacanta xadgudubtay yani markaa qaandhow baa u imanaya oo ilaaba ilaa xoolaha waa laga doonayaa wax kastaabaa ku dhacaa shayga labaad ee marka waxa damaanku ku yimaadaa waxay tahay sababta labaad mubaasharat litilaafi bigayri xaq baabi-in xoolo la baabi'iyo in la baashiro xaq darrona lagu baashiro xaq darro lagu baabi'iyo xoolaa la baabi'iyey xaqdaraana lagu baabi'iyey waa inuu ilaaba ilaa qaandhabaa sababta saddexaad waxay noqonaysaa inuu sameeyo ficil ay ka dhalatay baaba-as waa sida waa aamin dabeedna wuxuu la yimi tafriid ilaalintii loo baahnaa ma ilaalin xoolahana xirsul xirsulmithli ma gelin oo meesha iyo isagoo kale xoolahaasoo kale lagu xafido kuma xafidin iyadana wuxuu noqonayaa inuu qaandhabo saddexdaa asbaabood ayaa damaanku ku yimaadaabay culamadu aw yuqaalu ma tarataba cala alma'duuni fiihi fahuwa hayru madmuuni qaacidadii buu si kale sheikhu haddana u siyaaqeeyey oo ah markaysaga wixii ka dhasha wax la fasaxay wuxuu noqonayaa midaan la qaandhabaynin oo wax la fasaxay mar hadduu ka dhashay wuxuu noqonayaa qaandhaw ma leh qaandhaw ma saas u noqon masalan waktigii nabiga sala allahu alayh wasalam ayaa laba nin baa isdilay laba nin ayaa isdilay waktigii nabiga sala allahu alayh wasalam markaa nin baa kii kale qaniinay oo gacantiisa ayuu bahal qaniiye ah. ayuu markaa ku dhuftay waa qaniinay ninkii kale gacantii buu xoog usoo dhuftay ilkihii qaar baa soo raacay markii ilkihii qaar soo raaceen bay nabiga markii dambe isula yimaadeen sala allahu alayh wasalam ninkii baa wuxuu doonay dee dhibaabo nin waliba wuxuu qabo dee in markaa loo eego isagana dhibtiisa oo ah markaysaga ay ka qaar inay ka soo dhaceen isagana hadda in loo xaqo markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu xukumay in ilkahaasi ayna qaan lahayn an yadacu yadahu fi fiika taqdimuha kama yaqdimu lfaxli wuxuu nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam yani haddaanu soo dhufan ma gacantiisu u daaya afkaaga si aad marka isaga yani u qaniinto aad u calaashato sida awrka wax u calaashado haddaanu soo dhufan muxuu sameeya laa diyata lahu yani iligaa ka soo dhacay madmar qaan hadulbusa marka kala soo bixitaanka gacanta uu ninkan afkiisa kala soo baxayo ka soo dhufsanayo waa shay isaga ma'duun u ah oo wuxuu u fasaxan yahay saas aawoodee wixii ka dhashayna wuxuu noqonayaa ma'duun waxaa kaloo axaadiista kusoo aroortay ruuxa guryaha meesha daloosho ka soo qaawisa gurigiibuu intuu tegay buu meel daloosho isha saaray oo halkaa ka khaawisa dabeedna markaa ruuxii kale wuxuu soo qaatay mudaco ishuu ka geliyey sidaa hadduu sameeyo inaan ruuxaa ishaa lagu lahayn ee axaadiista saxiixa ku saarantay waayo ruuxani waa mutacadi oo waa xadgudbay looma fasixin inuu markaa waxa weye halkaas yani ka khaawiso kan kalena wuxuu u fasaxan yahay dee isha wuxuu ka gelin karo inuu ka geliyo marka waxay noqonaysaa calaa kulli xaal inaan qaan lahayn saailka ama horarka marka ruuxa uu soo weeraro oo naftiisa ama xoolihiisa ugu yimaado waxa saaran inuu iska daafaco ayaa u bannaan waxaa u bannaan inuu iska daafaco isagoo ku daafacaya bilashali falashali siba siday ka sahlan tahay oo ruuxii hanjabaad ku tegaaya hanjabaad ruuxii ku tegaaya intaa inuu u dhaafaa ma banaana waayo isaga inuu ruuxan iska diraabu rabaa marka hadduu hanjabaad ku tegaayo iyo booli xoofto inuu intaa u dhaafo hadduu ku tegayo dhangad inuu la dhaco iyadana waxawa inu intaa u dhaafin laakiin hub wax dila hadduu wato dee wuxuu isticmaalayaa hub isaguna wax dila ayuu isticmaalaya oo nabigu sala allahu alayh wasalam waa tii ninku yihi ya rasuul lahi ara'ayta ida jaءa rajulu yuriidu ahda maali adduuni ni yimaada ka warran isagoo doonaya xoolahayga inuu qaato qaala falaa tucطihi maalaka xoolaha kaa siin buuli xoolahaaga ha siin qaala ara'ayta in qaatalanii ka waran hadduu ila dagaalamo qaala faqaatilhu la dagaalam buuli qaala ara'ayta in qatalanii ka waran hadduu idilo qaala anta fi ljanna anta shahiid faanta shahiid waxaa tahay shahiid ara'ayta in qataltuhu bal ka warran haddaan dilo qaala huwa fi nnaar wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam naartuu geliya haddaad disho marka hadduu nabigu amray sala allahu alay wasalam in lala dagaalamo qaani hadhow ka iman mayso laakiin tartiibtii sharciga waa inuu raacaayo isagoo wax yar ku tegi lahaa wax badan inuu isticmaalo maaha laakiin hub wax jira hadduu wato yani tartiibtaas yani markaa ku saabsan wax yar inuu isticmaalaa ma suuroobeyso ee waxa uu sito u isticmaalayo wax lamida loo isticmaalayo laakiin hadduu cararo ila saail buu ahaaye inuu eriyada uma banaana hadduu markaa dagaalkii gabo oo yacni markaa uu gacmaha taago iyadana inuu wax dambe yeelaa uma banaan hadduu dhaawacmo aanu sii dhaawac dagaalamin iyadana wax dambe markaa kuma dhufanayo wuxuu u geystayna qaan mare salaada marka la tukanaayo sutra la samaystaa yani meel gabood ah ayaa markaysa markaa lagu tukan ama gidaar ha ahaato ama kaabad ha ahaato ama wax kaloo la taagtay ha ahaato wahaakada hadday cidi is tidhaahdo hormar waa inaad iska waabisaa ruuxa si khafiifa ayaad markaysaga laabta gacanta ugaga qabanaysaa si aanu salaada kaaga jeedin hadduu ku joogi waayo waad kusiyaro adkaynaysaa hadduu ku joogi waayo waad riixaysaa ya hadduu ku joogi waayo axaadiistu waxay sheegaysaa faqaatilu fainamaa macahu shayaan ama fa huwa shayaan yani la dagaala la dagaalanta loogama jeedo inaad dee toori ula soo baxdo loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa u si xoogaa ha u tuquntuqiyo ama ha u biexo isagoo tartiibta sidaa u raacay ayuu ruuxii riixay markuu sidii kale ku joogi waayo soo noqnoqday uu riixay dabeedna waa dhacay waaba ka kogtayba waa ka raacday qaan ma leh waayo ruuxani wuxuu sameeyey ma'duun bay ahaydoo sharciga u fasaxay mar hadduu sharcigu u fasaxay waa kayru madmuun waa midaan la qaandhabi laakiin wixii aanu sharcigu fasixin samaynta la sameeyo wuxuu noqonayaa qaandhow baa ka imanaya qaandhow ayaa ka imanaya oo rixistaa rixis lamida ah, ayaad ruux markaa xaqdarro ku rixi dabeedna marka isagaa dhib baa ka timi waa dhacay waa jabay ama abaa markaysa markaa dhintay intuu dhacay buu dhintay qaandhow wey waa in la qaandhaba magtiisi de waa lagugu leeyay waa saas alqaacidau araabicatu cashara qaacidada afariyo tobnaad altalafu fi yadi lamiin baaba-a markaa xoolo baaba fii yadi lamiini gacan mid aamina ay ku baaba-aan madmuunin waa midaan la qaandhabin idaa lam yatacadda aw yufariq waa haddii markaysaga aanu xadgudbin aw yufariq ama ama aanu ka gaabin ilaalintay ahayd inuu ilaaliyo aanu ka gaabin markaas ayaanu qaandhigin wa fii yaddi aalimi madmuunu muطlaqan gacanta ka daalimka ee xadgudbay gacantiisa xoolaha ku baaba-ana madmuunu waa mid la qaandhabaayo muطlaqan xaal la iطlaaqo aan la kala reebin aw yuqaalu ama waxaa la odhanayaa ma tarataba cala lma'duuni kiihi wixii ka dhashay wax la fasaxay fahuwa غayru madmuunin waa mid aan la qaandhabin wاlcaksu bاlcagsi taalidkeeduna waxay ku sugan tahay yani markaa taalidkeeday ku sugan tahay taalidkeeda ayay ku sugan tahay masalan nin baa wuxuu guursaday gabadh gabadhii markuu guursaday ayay uraysatay uurkiiba isku dhimatay ma lagu leeyo ma la odhanayaa adiga ayaa maktiisa magteeda aanu kaa rabnay oo sababta ay ku dhimatay adigaa lahaa ma lagu odhanaya ninkii ya maya laguma odhan waayo yacni wax ma'duun oo sharcigu fasaxuun buu la yimiye wax xadguduba lama iman mid khariban baa gabadh kufsaday dabeedna gabadhii waa ureysatay uurkiina waa isku dhimatay culamada qaarkood waxay yidhahdeen magtiisii waa lagu leeyay magteedii waa lagu leeyay sababta loogu leeya waxay tahay bay yidhaahdeen dilkan waxaa sababay ninkan baa la yimi iyadanna kulama iman sharcigu fasaxaye eh xadgudub buu kula leeyahay saas aawadeed waxaasi wax ma'duuna mar haddaanu ahayn dhibaadaha ka sii dhashay qaanteedu korkiisay saaran tahay qaacidadan oo kale way ku dabaqeen wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub